رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaanu maraynay xaasaskii iyo carruurtii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dambaysay awlaaddiisa sheekana loogaga sheekaynayey taasoo uu ugu dambeeyey ibraahiim oo madiine lagu dhalay waxaana dhashay gabar uu asagu markaa lahaayo ka mid ahayd kuway milgiyaalkiisu humatay waa maariye jumaadul uulaa ama aakhar baa la dhalay sanadii sagaalaad tobankii shawaal sanadii todobaad yuub ibraahim oo cindbaa waxay ku soo beegantay maalin ay qoraxdu madoobaatay magaalada madiina asagoo maasnuug ah lix bilood ama sideed bilood a wuxuu jiray baa la yidhi lix iyo todoban bilood baqiic baa lagu duubay nuucyadiisiina waa loo dhammaystiray markii uu aakhiro aaday asifaatu waalakhlaaq sifaadkii akhlaaqdiibgelayna kaana wuxuu ahaa rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yamtaazu mid soocan buu ahaa mid dadka ka soocan buu ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam bijamaali lkhalqi abuurista quruxdeeda ayuu dadka kaga soocnaa iyo wa kamaali lakhlaaqi akhlaaqda kaamil ahaashadeedii dhammaystirkeeda buu dadku kaga socnaa macnaha mid dadka wax dheer ayuu rasuulku ahaa xagga abuurkana waxbuu dheeraa xagga khuluqda iyo dabeecaddana waxbuu markaa dadku dheeraa rasuulka sal allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yamtaazu mid kaga soocan dadka bijamaali alkhalqi abuurista quruxdeedii wa kamaali alakhlaaqi akhlaaqda dhammaystirkeeda waqad warada waxaa ku soo arooray fii haada albaabi baabkan ee kan ah ee nebiga khuluqdiisa iyo khalqigiisaa axaadiisun kaiira axaadiisyo fara badan iyo jamiilatun kuwa weynba axaadiisyo waaweyn iyo kuwo fara badan baa ku soo arooray nulahisu waanu soo gaabinaynaa hunaa meesha macaaniiha baanu soo gaabinaynaa oon soo waxaan ka dhigaynaa kula soo khalaaseeyey macaanideeda iyo wamaqasaaha ujeeddadooda iijaazi gaabin si yar oo gaaban baanu ku tilmaami doonaa alwaj waa wejiga iyo wamaa bilwajhi waxa wejiga ku sugan nebiga wejigiisii wixii markaa ku sugnaa kaana wajhu rasuulillaahi rasuulka alla wejigiisa wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam abyada mid cad mariixan oo qurux badan haddana ayuu rasuulku ahaa wejigiisa mustajirsanaayo mid wareegsan ayuu markaa ahaa mid dhinac u badan muusan ahayn mustajiir wareegsan buu ahaa ashara allawni midabkiisana uu dhalaalaayo bidiga midabkiisa ashar buu ahaa oo uu dhalaalaayay mushraban mid la cabsiyey buu ahaa bilxumrati guduud caddaantaa nebiga caddaan milk ah ma ahayn caddaan caddaa ahna ma ahayn xumar baa ku jiray guduud ayaa lagu dhex daroo la cabsiiyey yatala'la'u waa iftiimahaye rasuulka wejigiisa waa iftiimahayey tala'lu'a alqamari dayaxa suu u iftiimo oo kale laylat albadri markuu habeen afar iyo tobanaad yahay dayaxu markuu habeen afar iyo toban yahay suu u iftiimo oo kale yaa wejiga nebiga u iftiimi jiray wa kaana wuxuu ahaa nebiga idaa surra marka la farxad geliyo oo laga farxiyo istamaara waxaa ifaayey wajhuhu wejgiisa nabigu markuu farxo oo ah loo sheegoo la farxad geliyo wejigiisa waa iftiimayey kaannahu waxaad moodaa qibcatu qamarin caddayaxa ka mid ah jabisha ka mid ah ayaad moodaa wa tabaruqu waa hilaaci jiray rasuulka asaariiruhu wejigiisa laalaabkooda asaariirta waxaa la yidhaahdaa wejiga meel waxaa jirtaa qofku markuu qoslo iyo marka uu waxyaabo kale meel laalaabanta waa meesha labada indhood u dhaxaysaa ayaduna way hillaaci jirtay kamaa yabruqu sida uu u hillaaco asaxaabu saxaabka almutahallilu ee iftiimahaya saxaabka iftiimayo suu markaa u dirqo oo kale iyo asaariirtiisa iyo wejigiisa laalaabkiisa ay markaa u birqi jireen ka anna waxaad moodaa ashamsu qoraxdu tajrii inay ku socoto fiihi wejigiisa dhexdiisa iftiinka iyo bidaanka ka soo baxaya nebiga qoraxdu inay dhex maraysaad moodaa bal iska daayo low ra'aytahu haddaad aragto ra'ayta waxaad aragtay ashamsa taalicatan qorax soo baxaysa qoraxdii oo soo baxaysa adoo arkay ay markaa la mid tahay ilan qoraxdu markay saa u soo baxayso kulay iyo waxyaabo kale ma laha midab fiican oo aadyaa u quruxna markaa way leedahay amaa caraqahu dhidibkiisa oo fii wajihi wejigiisa ku sugan fa ka'annahu waxaad moodaa allu'lu'uluul baad moodaa inay kasoo fifqayaan baad moodaa rasuulka cirqiga wejigiisa ka soo daadanaya walla riixu carabihi <coughs> dhididkiisa karka ka soo baxayana atyabu wuxuu ka caraf badnaa min almiski misadan miski miski ma tahay ma ahee miski midka ugu caraf badan yaa nebiga dhididkiisa riixda iyo qirka ka soo baxaysaa atyab waaye lama mid ahayn laakiin wuu ka udgoon badnaa atyabu min almiski miskiguu ka carab badnaa aladfari ee mataqaanaa carafta badan waidaa qadiba hadduu cadoodo midgu hadduu xanaaqo ishmara wajhahu wejigiisa wuu guduudan jiray xataa intii ka'annamaa aad u malaysaba fuqiya foqiya in lagu dilaaciyey fii wajnatayhi labadiisa badan xab rumaani xabad rumaan ah baalkaa rumaanka la yidhaahdo xabad inta la soo qaaday in wejigiisa lagu dilaaciyo guduudka dartii ayd markaa moodaa warkaana rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam sahla alkhadayn dhafeeradiisu mid ay siman yihiin carabooyinkiisii dhabaladiisa ama dafiiradiisu way sinnaayeen waasica aljabiin wejigiisuna waasic buu ahaa ninlooladigu ma wejiyaneene wejigiisa wuu weynaa mutawaqisa alxaajibayni mutawaqisa alxaajibayni xaajibooyinkiisa waa sunnooyinka indhaha kor ee meelaha sunnooyinka ahna kuwa ay galoolan yihiin ay markaa ahaayeen mutaqawis bay ahaayeenoo kuwa saayaxan u galoolan ayay markaa ahaayeen saabiqahumaa waasicna ay markaa yihiin maca diqati ilada yaryaraan habad galoolnaadaanee haddana waasic bay ahaayeenoo sullooyinkiisugay badnaayeen ayagoo weliba yaryar ah aadarsan yihiin oo saa intay isugu yimaadeen labadoodiiba kulmay oo markaa xiriirsamay marka rasuulka hayra muctariyiina iskuma xirnayn wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa asagoo la tilmaamayo nebiga sifaadkiisa kaana wuxuu ahaa maqaruuna alxaajirayni sunnooyinkiisu kuwo ay markaa xiriiraan taasna markaa waa la sheegaa laakiin inaysan shiriirsanayn ayaa markaa goo badan yahay waasica alcayniin indhihiisuna waasibay ahaayeen indho yaryaro indho shiimo ah ma uusan lahayn nebigu wuxuu lahaa indho waasica oo mataqaanaa indho waayey macnaha waasic alcaynayn mushraban la cabsiiyey bayaaduhumaa caddaantooda biximratin guduud meesha indhuhu meelna waa caddaan gudahana waxaa ugu jira yareeg madow ah marka meesha caddaanka ah caddaan keligii ma ihiine waxa lagu dheehay gududguday mushrafan mid la cabsiiyey buu ahaa bayaadahumaa indhihiisa caddaantooda bixumratin guduud maca shiddati sawaadi alxadaqati xadaqada waa meesha madow meesha madowgeeduna uu aad u daran yahay maca shiddati sawaadi ayadoo oo ay aad u magow yahay alxadaqati meesha madow meesha madow darcad iyo wax guduudan kuma jirin aad bay u madoobeen laakiin meesha cad yaa wax yar waxaa lagu dheehay wax yar oo guduudguduud ah ahdaba alashfaari wuxuu ahaa ahdaba alashfaari indhaha baalkooda macnaha nabiga sal allah caleh wasalam wuxuu ahaa ahdaba kuwa ay fara badan yihiin al ashfaari waa indhaha baalashooda ay asagaa fasle waa kafiira ashacri waa tima badan aljafaani galalka maca tuulihi ayada markaa ay dheeraayeen macnaha galalka indhahu waxay leeyihiin baalal baalasha indhaha saaran ee galalka u ah ayagoo dheer haddana way badnaayeen idaa nadarta haddii aad eegto qulta waxaad isleedahay akxalu alcaynayni uunba kuu leeyahay nebiga sal alla calah wasalam mar allaala markaad fiirisa rasuulka waxaad moodaa inuu indha kuushay walaysa biakxala mid udna kuulanna ma aha inna kuul iyo wax u marsanna ma aheen waa wax ilaahay ku qalqay subxaana wa tacaala idaa haddii nadarta aad fiirisa qulta waxaad leedahay akxalu lcaynayni nebigu wuu dhakuulan yahay oo indhihiisu kuulbaa marsan walaysa biakxala mid indhakuushayna ma ahoo kuul ma laha wa kaana rasuulku wuxuu ahaa aqmal cirnayni mid santaagan buu ahaa rasuulka sal alla calayh wasalam sankiisu wuu dheeraa oo min san jabsan ma ahayn lahu nuuran nuurba u sugnaa yacliihu ka sarreeya mar allaala marka qofka fiirinahayo amase qofka ee markuu socdo nuur ka sarreeya ayaa u sugnaaday nebiga oo yuxisuhu uu dareemayo man lam yata'ammalahu qof allaala qofkaad u korgelin ashamma ayuu ahaa mid san taagan lam yata'ammalahu xataa qofkaan u fiirsanin kii u fiirsan iska daali kaan u fiirsan xataa wuu dareemayay ashamma macnaha santaag buu rasuul wuxuu ahaa min sandheer ama santaagan taagan taamal udunayni dhegihiisuna ay dhammaystiran yihiin dhaga kuukuusan iyo dhaga qalqallooca iyo dhaga gaagaaban iyo dhukanaan iyo intuu markaa ma lahayn ee rasuulku wuxuu ahaa taama aluduniin dhegihiisu miday dhammaystiran yihiin oo ay taam yihiin xasana alfani afkiisuna wuu fiicnaa nebiga aad u af wanaagsan buu ahaa wa kabiirahu waana weynaa nebiga afweyn buu markaa lahaa aflaja athaniyatayni aflaja athaniyatayni waa foolalkiisuna way kala baxsanaayeen oo foolalka ilkihiisa kuwa hore way kala baxsanaayeen munfasila alasnaani ilkihiisuna way kala socnaayeen ilka aad isugu dhegdhegan mana hayna durqi yar ayaa markaa ku jiray xasana alfanni af wanaagsan wa kabiirahu waana liynaa rasuulka afkiisa af aad u yar mana af weyn buu lahaa aflaja haniyatayn foolashiisa ilkaha foolashii kuwa hore ahna waxay ahaayeen foolalkiisuna way kala baxsanaayeen munfasila alasnaani kuwo kala soocan ayay ahaayeen ilkihiisa baraaqa tanaaya mid dhuulashiisu ay iftiimayaan ayuu rasuulku ahaa aad bay u cadcadaayeen idaa tabasama markuu dhoolo caddeeyo kabaduu waxaa muuqanayay asnaamahu ilkihiisa rasuulku mar allaala markuu dhoolo cadeeyo duurkiisu bannaankay u soo baxayeen kaannahaa waxaad mooddaa caddaanteeda xabbul hamaan baraf baad moodaa hamaamka daruurta mar allaale markay soo qoyanaysa marmar bay xabad xabad u soo dhacdaa oo baraf markaa ah baraf ayaad mooddaa say u iftiimayaan ama way cadcad yihiin wa kaana fiiha waxaa ku sugnaa shanabun caddaan baa ku sugnaa cadaan ayaa ilkihiisa ku sugnaa ay nawcun waa nooc oo minal lamacaani dhaldhalaalka ah nooc dhaldhalaalka ka mid ah ayaa rasuulka ilkihiisa ku sugnaa fa idaa takallama markuu hadlo ruuya waa la arkayay ka nuuri sidii nuur iyo iftiin yahruju ka soo baxaya min bayni hanayaahu dhoolashiisa dhexdooda mar allaala markuu rasuulku hadlaayo ee uu hadlo waxaa la arkayaa ama la arki jiray nuur ka soo baxaya min bayni anaayaahu anaayooyinkiisii anaayooyinkiisa dhexdooda wa kaana wuxuu ahaa nebiga min axsani innaas dadka midka ugu fiican faqaran xagga afka afka qaabkiisa isuu ugu samaysnaana dadka kuwa ugu wanaagsan yuu rasuulku markaa ku jiray wa kaanat waxay ahayd lixyatuhu garkiisa xasanatan kuwo wanaagsan kafatan oo tiro badan gar aad iyo aad u qurux badan oo fiican oo haddana badan ayuu lahaa mumtali'atan buuxsay buuxisay ama buuxda min asudqi dhafoorka ama daanka ila asudqi ilaa daanka kale garriidid fiican lehoo aad u badan oo haddana madoobsiga imaan doontaa buuxiyey oorka ilaa dhafoorkiisa kale ayuu rasuulku marlaun naxri haddana buuxiyey dhuunta halkaa maxriga ahna darkuu buuxiyey ayuu markaa lahaa nebiga shadiidat asawaadi aad u madow badan madowgiisuna uu aad u badan yahay wa kaana fi suduqayn labadiisa dhafoor waxaa ku sugnaa iyo wal walcanfaqati caana dhuucda meesha la yidhaahdo shay-in waxoogaa oo min albayaadi caddaan ah buu ku lahaa waa cire rasuulka sala allahu calay wasalam labadiisa dhafoor waa garhka dhinacyadiisa iyo caamida waana runta ama gudinta hoose hoosteeda timaha markaa ka soo baxa min albayaadi waxoogaa caddaan ah ayuu ku lahaa waa shacaraad dhowr xabbatin ahoo macduudatun la tiliyey faqad timaha cadcadtee nebiga uu yeeshay ma fara badnayn dhowr xabbuu markaa la tiriyayuu markaa ahaa alra'su madaxa waalcunuqu qoorta iyo washacru timaha wa kaana rasuulku wuxuu ahaa dakhma alhaamati mid madax weyn rasuulku madax weyn buu lahaayo weliba dadka madaxa weyn caqli iyo garaar iyo waxyaabo noocaas ah ayaa lagu tiriyaa maaha madax aad u weynoo foolxumo ah ee weynaantaasaa waxaa loola jeedaa weynaanha aan taqaanaa haydadiisa ra'si madaxiisa wuu weynaa tawiila alcunuqi quurtiisuna way dheereed rasuulka kaannahu waxaad moodaa quurtiisa ibriiqu fidatin galaas fida ah quruxda iyo hiibadda uu leeyahay waxaad moodaa ibriiq fida ah waa weel ama galaas fida ah ow amase waxaad u malaysaa jiidi ow amase waxaad moodaa jiid waa geedka la yidhaahda boolondoolaha waa maydkan oo boombalaha ah qoortiisaad markaa u malaysaa mar allaala marka la samaynaya waad aragtay dharka marka la gelgelinhayo iyo waxay u sameeyaan qoor aad yaa u dheer oo qurux badan taas markaa moodaa lahu rasuulku wuxuu lahaa wafratun timo tabluqu gaara ilaa ansaafi aluduniin dhagaha iyo sinankooda rasuulka sal alla calayh wasalam wafra ayuu lahaa timo timahaasoo tabluqu gaara ilaa ansaafi aludunayn dhagaha ilsininkooda aw shaxmatay aludunayn labada dhagood baruurtooda shaxmada waa meesha ay dumarku dhegadhegaha gashtaan meesha ay markaa soo gaari jirtay warubbana waxaa dhici jirtay asfara inay hoos uga tagto min daalika meesha meeshaa inay ka hoos martay martayoo suurageli jirtay ka yaraato wa rubbama waxaa dhici jirtay tadarubu inay garaacdo almankibayni garbaha inay garbooyinkiisu ay soo gaarto wa kaana wuxuu ahaa nebiga fii shacari naasiyatin fooda timiheeda wuxuu ku lahaa aydan sidoo kale wuxuu ku lahaa bacda albayaati wax yar oo caddaan ah wa kaana wuxuu uga sugnaa nebiga fii shacri naasiyatin naasiyada iyo fooda timaheeda aydan noqode ama sidoo kale bacd albayaad waa ciroo wax yar qayb ka mid ahoo caddaan ah walaakin walaakinse qaliilan jiddan aad bay u yaraayeen cadaan aad u fara badan ma ihiin caddaan yar ayuu markaa ku lahaa yablug aysan gaarin ma jamiicun marka la jamciyo laysku dardaro maa fii ra'sihi iyo lixyatihi waxa ku sugan garkiisa iyo madaxiisa oo minal bayaadi cadaan iyo cirro ah maysan gaaraynin cishiriina shacratan labaatan xabo oo timo ah waxadaanta si kastaba ha ahaatee meesha naasiyada ah ee feeda ah inkasta uu ku lahaa ayضa bacd اlbayaad ama bacd اlbayaadi walakin qaliila jiddan aad bay markaa u yaraayeen bixayse meel lam yablug uusan gaarin ayaysan gaaraynin majmuucu haddii laysku daro maa fii ra'sihi iyo lixyatihi waxa ku sugan madaxiisa iyo garkiisa oo min albayaadi caddaan ah aysan gaarayn cishiriina shacratan kaana fii ra'sihi madaxiisa nebiga waxaa ku sugnaa shay-un waxoogaa oo min aljucuudati adayg ah timo waxoogaa adag ayaa markaa nebiga u sugnaadoo waxaa loola jeedaa inkastoo timiisu ay wanaagsanaayeen haddana aad khafiifka ma ahayn bisbistimo ah oo marka uu bannaanku baxay dabayshu kala fidfiliso ma uusan lahayn timo qurux badan oo fariisanaya oo waxoogaa bay ku yimi iltiwaa'in iltiyaa waa isku duubnaan ama isku laabmid khafiifan oo khafiif ah isku laabmid aan adeeg ahayn timo adeeg ahoo aad u adag aan ahayn laakiin ah kuwo khafiif ah ayuu markaa rasuulku lahaa wa kaana wuxuu ahaa yurajilu mid shalleeya ra'sahu madaxiisa iyo walixyatahu dirkiisa rubban marmar buu shillayn jiray waxaan dadkii dhallinyaradu ay joogka shalladu ugu jirto ma ahayn iyo dumarkan si ay u bilaabaan shallo muraayadii maantoo dhan la ag fadhiyo laga kaco oo saddex salaad ay ku dhaafto inta tima la hagaajinayo wa kaana yurajulu ra'sahu iyo walixyatahu ribban marmar buu shillayn jiray wayafruqu waa kala rogi jiray rasuulka min wasati ara'si madaxa bartamihiisa dhexdhexaadka meesha rasuulka sala allahu calayh wasalam alatraaf dhinacyadii iyo walacdaa xidhnaha xidhnaha madaxa iyo lugaha iyo iyo atraaftii ayuu wax nooga tilmaami doonaa wa wuxuu ahaa rasuulka cadiima ru'uusa alcidaami wa wuxuu ahaa cadiima mid weyn ru'uusa alcidaami lataha madaxyada kuwo ay weeyihiin macnaha meelaha lafooyinka iyo ay isaga yimaadaan asaa fasiraya kalmirfaqayni sida xusuladoo kale waalkatifayni garbaha waalrugbatayni jilbaha saasuu rasuulku ahaa tawiila laf lafdhimeedkiisuna ku ay dheer yihiin buu rasuulku ahaa waxaa layidhaahdaa waan taqaanaa dhudhumada lafahooda hoos markaad gacanta u soo aado kafka iyo gacanta dheer waxaa u dhaxaysa meesha marka shaatiga gacmodheeraad gashato ama gabadha gashato saakada gacmodheera ama saacadda labada lafood ee meesha hoos ku yaala ee saacadda timaado taasaa marka sandayn la yidhaahdaayo kuwaana aad bay u weyna ay u dheeraayeen cadiima asaacibayni dhudhumooyinkiisuda kuwo ay waaweynaayeen buu rasuul ku ballaarnayn iyo walqadami gundihiisada gundaha iyo lugahana kuwo raxbi ahoo ballaaran bay ahaayeen layse lahumaa ma aysan u sugnayn oo ma lahayn rasuulka labadiisa qadamin iyo lugihiisa axmasu raasmadaarta wax la yidhaahdo axmasku waxaa la yidhahdaa lugta haddii aad meelba aad ah saas u saarto waxaa jirta meel aan dhulka qabanaynin meelyaroog gudan meelaha cagta hoos markay saa u fisan tahay labada meelba meesha dhankaa xigtay meesha dhankaa soo xigtaa meel aad mooda inay dulaasho oo marka qofku uu saa lugta u saaro dhulka da-aadka ah aysan qabanaynin rasmadaartaa la yidhaahdaa akhmaska kaa waayee rasuulku ma uusan lahayn sal allah calayh wasalam laysa lahumaa labada qanqadamiin uma sugnayn oo kuma lahayn akhmasu rasmadaartu naacim alyadayn gacmihiisu miday jilicsan yihiin oo naacim ay yihiin yuu rasuulku markaa ahaa gacmihiisu naacim bay ahaayeen faqad kaanata waxayna ahaayeen alyana kuwa ka jilicsan min alxariiri xariirta iyo waddiidaaji digaajka maxa digaajkuna waa nooc xariirta ka mid ah rasuulka gacmihiisu aad bay u jilcanaayeen xariirta iyo diiraajkana way aayeen wa abraja kuwa ka qabow badan bay ahaayeen min athalji barafka rasuulka gacantiis markaasaa u taabato sida barafkay u qaboobaayeen allah ugu talagalay wa afyala mid ka udgoon badan buu ahaa min raa'ixati lmiski raa'ixada miskiga ah adag raa'ixan uu ka udgoon badnaa wa kaana wuxuu ahaa dakhma alcadudayni cadudooyinkiisa kuwa waaweynyihiin iyo waljiraacayn cududahaba waalasaafiri iyo meelaha hoose xibnaha meelaha hoosena nebigu waxay ahaaye wuxuu ahaa mid oon ka waaweyn waxaa waaweynaa wa kaana dakhma alcadudayni cadudooyinkiisii kuway waaweynaayeen waljiraacayn iyo dhudhumihiisa waalasaafir iyo xibnaha hoosaba khafiifa alcaqibayni erdihiisuna rasuulku khafiif bay ahaayeen iyo wasaaqayn xinshooyinkiisada xinshooyinkiisu kuwa ay yaryaryihiinoo khafiif baa ahaayeen nebiga baciidanmaa waxaa kala fogaa inta oo bayna almankibayni labada qarbood u dhaxaysa labada garbood inta u dhaxaysa wax isku soo dhow ma ahayn rasuulku way kala fogaayeen saa'ir alatraafi farihiisuna kuway daadheer yihiin adraaftii faraha lugahay gacmahaba rasuulku kuwa gaagaabanoo kuukuusan ma ahayne way dheedheeraayeen cariidi sadri laabtiisu way ballaarantaa rasuulku ahaa waa laab ballaarnaa ajma ma lahayn sadriga iyo caloosha iyo dadka timaha ku leh rasuulku muusan ahayn fa kaana waxay ahaan ama uu lahaa ama u sugnaa min labbatihi labbadiisa waa meesha duleysho ee dhuunta ilaa suratihi ilaa suradii xudunta laga gaaro shacarun yajri soconaya kalkhadiidi sidii laan aad u moodo sidii khadiid oo kale markaa ahoo saas u taxan ayuu markaa rasuulku lahaa amaa timo fara badanoo caloosha iyo sadrigay intaasoo dhan uu ku lahaa rasuulku ma jirin fakaana wuxuu ku lahaa mintihi labadiisa dalalka waa doonta meesha xabadka ilaa suratihi ilaa suradii xundurta laga gaaro shacarun timo timahaasoo yadrii taxan kal aad moodo sidii laan saasoo kale u taxan eed markaa u malaysaa ul walam yakun ma uusan ku lahayn fii batnihi calooshiisa walaa fii sadrihi iyo laabtiisana shacarun timo hayraho kaa aan ahayn kaasaa u taxanaad moodo sidii ul loogu taxay oo kale ma maahee wax kale markaa rasuulku kuma lahayn wa kaana wuxuu ahaa ashcar mid tima ku leh ama mtaqaanaa xaad an jiraaca udhumooyinkiisa garbaha sawaa'an waxaa sinnaa albadan wasadru laabtii caloosha midcaloolweyn muusan ahayn nabiga sal alla calah wasalam laakiinse badnigiisii sadrigiisu saasay u sinnaayeen fii ibtayhi kirkirooyinkiisuna waxaa ku sugnaa cufratun cadaan nadiif bay markaa ahaayeen xataa timi waxyaaba kale mausan ku lahayn nadiif aad u udga ayay markaa ahaayeen amaa dahruhu dhabarkiisu fakaannahu waxaad moodaa sabiikatu findatin fidla dhalaaliyey fida dhalaaliyey ayaad markaa u malaysaa rasuulka dhabarkii heydada iyo sida uu markaa yahay waxaad moodaa fudo inta la soo qaaday la dalaaliyey markaad fiiriso diyihiisa say u qurux badan yihiin una qiimo badan yihiin darka rasuulkana saasoo kalead markaa moodaa maamaha nebigaa noo sii socda bas meesha haynoo joogtay wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahuma